bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala calamkaasoo ka hadlaya ismun yucayin اlmusamى muطlqa calamuhu kajacfari wakhirnaqa waqarani wacadani walaaxiqi washadqami wahaylati wawaashiqi wsman ataa wakunyata walaqba waakhira da in siwaahu saxiba wain yakuuna mfradayni faadif xatma wailaa atbic aladii radif wa minhu manquulu kafadlin waasad wadurtijaalin ka sucaada waudad wajumlaة wmaa bimazin rukiba daain bgayri wayhi tama ucriba washaaca fi اlaclaami du lidaafa kacabdi shamsi waabi quxaafa wawadacuu libacdi اlajnaasi calam kacalami اlashkhaasi lafda wahwa cam min daka umu ciryaطi lilcaqrabi whakada thucaalaة lithaclabi wmithluhu baraة lilmabara kada fajaari calamu lilfajara marka inta wuxuu kaga hadlaya musanifka alcalam calam waxaa weyaan fi lugati waa lafdi mushtarak ah oo beyna macaanin mutacadida ayaa calam lagu magacaabaa mathala jabalka waa lagu magacaabaa calam oo waatan la yidhaahda fulaanu calamun calaa ra'sihi naar waa buur oo dab lagu shiday oo kale say u muuqato yuu dadka kaga muuqdaa ayaa la yidhaahda sida wmin dalika qowluhu tacaala walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kalaclaami aclaam kaljibaal weeyaan sidaas oo kale waa tay gabadhii khanse ahayd markii ay walaalkeed macnaha ay u calaacalaysa dhimashadiisi wa ina sakhran lataأtamu lhudaatu bihi kaanahu calamun fii ra'sihi naarun calam bimacnaa buur ay ula jeedaa calam waxaa kaloo lagu magacaabaa araaya araaya calanka calamu dowla waa lagu magacaabaa calanka calamna waxaa la yihahdaa bimn alcalaama iyadana waa la yihahdaa qofka marada haddii ay calaamo ku muuqato waxa weeyaan calam baa laleeyahay macnaha waa tan laleeyahay markii dahab iyo xariir iyo markii lagu samaynayo marada dahab ma ahan xariir marka lagu samaynayo aclaam baa la yidhaahdaa marka almuhim isilaax ahaan waxaa lagala jeedaa musanifku wuxuu sheegay ismun yucayinu lmusama mutlaqa tacriif kaloo loo hayo ma jirta isimka calamka ma m ismun yucayinu musamaahu tacyiinan mutlaqan kaas weeyaan ismun magac yucayinu lmusamaa midka lagu magacaabay cayinayo muطlaqan ay bilaa qaydin aw bilaa qariina muxamed cali cuhmaan xasan fulaan waxa weeyaan magacaas wuxuu tusinayaa musamaahu ninka lagu magacaabay iyadoo qariino kale aan loo baahnayn al lama gelinayo damiir takalum iyo damiir ishaara iyo wax uma baahno marka ismun yucayinu musamaahu mutlaqan kaasaa la yidhaahdaa marka ma diidayso marka qaarkeed waxaa laga yaabaa in hal guri keli ah saddex nin oo muxamed lesla yirah in isla joogaan oo hadhowta haddii yaa muxamed la yidhahda keed ujeedaa baa lagu leeyahay bimacna nakira camal ay noqonayaan taas waxaa laleeyahay eh, waxaa keentay xaala oo oo istithnaa'iya waay laakiin ninkaa markii muxamed loo bixinay ama cali loo bixinay ama geedi loo bixinay waxaa loogu talagalay an yakuuna hada alismu khaasan bihi wayakuunu bihi mucarafan min gayrihi isimkan in asiga dadka loogaga sooca loogu talagalay markaa ma diidaysa marka qaarkeed magacii dad la wadaagsado in la helo lama diidaya oo loo baahda marka magaci aabihiis siduu kaga baxa magacan kale ee madiidayo ayib marka calam waxaa la yidhaha ismun magac yucayinu lmusamaa midka lagu magacaabay cayinayo muطlaqan ay bilaa qaydin ismun isimkoo yucayinu dhe markaasa calamuhu a khabare ismun isim isimkoo yucayinu lmusamaa midka lagu magacaabay cayimaayo muطlaqan si oo qeyd la-aan calamuhu weeyaan isimkaas waxaa loogu bilaabay soo nakira liannahu mawsuufa waa nakira haday mawsuufa tahay yajuuzu alibtidaau biha ismun isim isimkoo yucayinu lmusamaa midka lagu magacaabay cayimayo muطlaqan ay bilaa qariina walaa qayd calamuhu calam weeyaan mithaalkii marka waxaa kamida ah ka jacfarin de waa nin magaciis jacfar ibn abi aalib aaba ka mid wa khirnaqin khirnaqa waa naag magaceeda oo shaacirada ismu imra'atin min shucaraa'i alcarab waxaa la yidhahdaa wahiya ukhtu tarafata bni lcabdi ninka la yidhaahdo ay hooyadiisku hooyo ahayd naag la yaqaano dadkii hadii wakhtigaa jiray ay yaqiineen waay wa qaranin iyo qabiilo magaceed waayo qabiildii uweysulqarani loo ku abtirsanay ah kamid e eh, waa qabiila min qabaa'il yaman wa cadanin cadan waa meel magaceed waa magaaladaas la yaqaano wa laaxiqin faras magaciisa waay wa shadqamin waxa weeyaan shadqam waxaa la yidhaahdaa riti magaciisa ama awr waxaad utaqaana wahaylatin iyo ri magaceed iyo wawaashiqin ay magaciisa marka wawaashiqin ay magacu u yahay dheh marka waxaanoo dhan waxa weyaan alcalamka sawaaء kaana limudakarin aw limuanathin jacfari kharnaq sawaaء kaana liqabiilatin aw ligayrihi ka qaranin aw liardin sidii cadan maka madiina muqdishow jowhar kuli waxa weyaan magacyaal lanna waxaa loogu talaga magaaladaas an tatamayiza bihada ismi can hayriha min almudun magac calam e waay laaxiq farda magaceed ah, loo baxsado waay laaxiq macnaha wuu haleelaya shadqamin waa aritiga macnaha owrka wahaylatin yani waxa weyaan calamki yashmal kula alxayawaanaat waljamaadaat walcuqalaa wagayr alcuqalaa magacyaal waa loo bixi karaa ayb waa aragta xataa fanaadiqda guryaha magacaysi kala leeyihiin haddaana saas la yeelin waxa weeyaan waa adkaanay ninka mathalan haddaad baadiye tagtid ninka dhowr tiro ari leh boqol neef laba boqoloo neef uu leeyahay neef kasto ayaa kamid ee magacu u leeyahay gabadha ariga raacayso way taqaanaa maanta ridii fulaan ahayd neef macnaha dhurway baa cunay tii ku dhacday fulaanna waa dhashay maanta iska dhaaf fowqa daalika neefka magaca lagu bixinayo wuu isku yaqaanaa mathalan looda oo kale calas maarey waa a loo bixinaa markaad ugu yeertid magaceeda way kuu soo xiimaysaa oo xoolihii way kasoo dhexbih geeli sidaasoo kale magaca loo yaqaana isna mid baksa magaca loo bixinaya marka magacaas kulli daalika calam baa lagu magacaaba liannahu waxawa neefkaas yaa loo dejiye xataa laa yashtarik macahu gayruhu wa qarani wacadani walaaxiqi washadqamin wahaylati waashiqi wasman ataa wakunyatan walaqaba waakhiran daa in siwaahu saxiba markaasuu hadana wuxuu leeyahy musanifku wuxuu kuu sheegaa calamka wuu qeybsamaa alcalamu yanqasimu bictibaaraat mutacadida taaratan yanqasimu ilaa ismin wa laqabin wa kunyatin wa taaratan ilaa calami الشhخص وcلم الجinس و tاarة ينqasimu إلى mrتajli ومنquuli وhاakذا waxaa لyidhah أqساam uu leeyahay marka أqساamtiisa waxaa kamid saddexda ugu u sheega wuxuu iri وsmا أtىa وkuنyaة وlqبa و atىa calamkii wuu yimid isman xaal uu yahay iyo wa kunyatan xaal uu yahay soo kunya iyo wa laqaban saddexdaasba waa ka imaadaa calamay ka mid yihiin haddii qofkii lannahu hadaa tiraahdid eh, abu cumar hadaa tira abu xafsin hadaa tira abu cabdilah hadaa tiraahdid yani waa lagu garanaya qofkii asiga kunyadaas saa lagu yaqaana hadda fiira abu bakrin abu bakrin waa kunyo oo maca dalika waa lagu yaqaanaa oo calam weeyaan marka min aqsaami alcalam waxaa weeyaan isim iyo kunya iyo laqab marka calam waa taba lasoo sheegay kunya waxaa la yidhahdaa maa sudira biabin aw ummin haddii umma fulaan haddii la yidhaahdo caaisha uma cabdilaahi ayaa la dhihi jiray ayib haddii uh, qofkii ablaga laga hormarya cumar bn khadaab abuu xafsin yaa la dhihi jiray ayib ashaafici abuu cabdilaahi maalik abu abuu xaniifa kulaha abuu cabdilaahi baa la yihahda marka nin kasta waxa weyaan kunya lagu yaqaano badana iyo carabta la baxdaa magaciisana waa ogooni kunyadana waxay ka timaadaa caadatan caruurtaada midka ugu weyna qofka isagu magac dara haddii mathalan wiilkaada oo kale cali liraa abuu cali inuu qofkii la baxaa sida badan saasay tahay qof aan caruur lahayn kuniyo waa la bixi kartaa iyada naftigeed marka wa aataa calamkii wuu yimid isman xaal uu yahay asoo isim a isim haddii la sheega muqaabil kunya walaqab maa laysa bikunyatin wala laqabin isimaa la yihahda wa kunyana waxaa la yidhah maa sudira biabin aw umin akh iyo ukhti ma ku jirtaa oo akhuu fulan hadii la yidhaahda ma yahay mase ma ah badanaa lama sheego wa laqaban allaqab waxaa la yidhahda maa ashcara bimadxin aw damin qofka waxa waxaa weyaan naanays weyaan luqa soomaali ahaan markii la yidhahda dadna koofaar bay yidhaahdaan qofkiibaa waxaa weyaan magaciisi markuu la baxo yaa wax haddana uu kusii caanbaxaya waxaas loogu magac daray waxaa la yidhahdaa laqab baa la yidhaahdaa iyadoo ammaan e waxaa eh, zayn alcaabidiin zayd bna caliyin waxaa la yihahdaa zayn اlcaabidiin dadka caabudo ilaahay kuwa quraxdooda ah waa wanaag waay cumar alfaaruuq amaan waa faaruuq waa laqab abu bakrin asidiiq laqab waay marka asidiiq waa dhihi kartaa fiir had sida abu bakrin loo garanaya qaala sidiiq hadaa tiraa waa lagu garanaya qaala alfaaruuq hadaa tiraa waa lagu garanaya liannahu calam ay qeyb ka tahay marka sidaas awgeed yaa la yidhaahdaa laqab iyo kunyo iyo isim intaba waa la isla qaada karaa marka qaarkeed waxaa laga yaabaa qofkii inuusan magac mooye wax kale uusan lahayn mar waxaa laga yaabaa kunyo keligeed uu leeyahay magac maba lahaba haddaad hadda fiirisa ruwaat اlxadiith waxaad arkaysaa hada waxaa lagu ismuhu kunyatuhu wax kale maba lahabo kunyadaasaa magac u ah qaar waxa weyaan laqabaa lagu yaqaanaa laqabkii marka waxaan idhi maa ashcara bimadxin ka zayn caabidiin faaruuq i wixii lamidi ah, aw damin ka anfi naaqa ninaaba saas yan loogu diray fulaan anfu naaqa la yidhaahda waxbay maalin maalmaha kamid e eh, yaa inta neefgee la qalaya qeyb ahaan ay ugu soo aaday hashi sankeedi waaba loogu magac daray ceebta macnaha waa lagu ceebayn jiray marka waa waxaa la yidhahda fulan alximaar dadaa loogu magac daraa alximaar waxa weeyaan waa laqab ashcara bidamin xumaanu ku ogeysiiyey marka watan ilaahay u le walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa ismu lfusuuq alqaabta xunxun in laysku magacaabo waa mamnuuc ilaa fi xaala waaxida idaa tacayana aariiq ilaa macrifatihi asigaas mooy wax kal laguma garanay in lagu sheego min baabi tacriifi bihi lxaajati ilayhi dhib ma laha walidaalika ruwaada markaad aragtid xadiidka nabiga warinay alqaab xunxun baa ku dhex jirto lianna raawigaa si kaloo lagu ogaada male ilaa in eh, laqabkiisa la raacsiiya mooye marka almuhim min aqsaami alcalam waxaa kamid eh taaratan yaأtii isman wa taaratan kunyatan wa taaratan walaqaban wa mumkin an yujmaca lilinsaani hadihi اthalaaثa oo lagu magacaabo magac iyo kunyo mana isdiideyso hadda cumar bn khadaab fiiri abu xafsin cumar bn اkhadaab alfaaruuq aa laleeyahay kunyana waa leeyahay abu xafsin magac waa leeyahay waa cumar maxaan ku irahdaa laqabna waa leeyahay faaruuq weeyaan intaasba waa kulmi kartaa marka musanifku wuxuu iri wa akhiran daa in siwaahu saxiba wa akhiran dibmari daa ismu lishaarade tarjicu ilaa aqrabi madkuur wa akhiran dibmari daa midkan oo laqabka ah in saxiba haddou la saaxiba siwaahu wax ka soo haray asiga bimacnaa ida ijtamaca alismu walkunyatu wallaqabu wuxuu ku leeyahay laqabka dibmari marka wa akhiran daa insiwaahu saxiba daahiru lcibaara waxay tusinaysaa wa akhiran dibmari daa oo laqabka in saxiba hadduu la saaxiba siwaahu wixii kasoo haray oo isim iyo laqab hadday kulmaan laqabka dibmari hadday isim iyo eh, kunyo iyo laqab dibmara ay kulmaan kunyada laqabka kadib mari saasay daahir cibaara tusinay laakiin qolaa waxay saas uma jeedo musanifku wuxuu u jeedaa wa akhiran daa midkan dibmari in saaxiibaa hadduu la saaxibo siwaahu asiga wixii ka soo haray bimacnaa midda laysla yaqaana idaa ida laqabu saxiba اlisma wajaba taakhiiruhu isim iyo laqab hadday kulmaan in la dib mariya laqabka waajib oo waxaad leedahay cumar alfaaruuq alfaaruuq cumar ibn khataab dhihi maysid asadiiq abubakrin dhihi maysid hadday isim iyo laqab kulmaan laqabkaa la dib marinaya bimathaabati tacriif lahu weeyaan ayib laakiin hadday kulmaan laqab iyo kunya hadday kulmaan sida oo nuxaadka ay yaqaanaan waxaa weeyaan midkeed rabtaad hormarinaysa oo waxaad dhigi kartaa eh, abuubakrin oo kunyadii ah asidiiq ama asidiiq abuubakrin aad dhihi kartaa kunya hadday tahay iyo laqab hadday kulmaan marka kalaamka musanifka ah waxaa fiicnaan laheed bay qolo leeyihiin wa akhiran daa in siwaaha saxiba haddii la yidhaahdo macnaha waxaa weeyaan kunyadii wax ka soo haray haddii uu la saaxibo macnaha la kulmo halaga dib mariya laqabkoo isimkiia meeshaas ku soo hari lahay marka qolan waxay leeyihin maba aha saas ibnu maalig madhabkiisa wuxuu yahay hadday laqab isim haday la kulanto ama kulmo ay la kulanto laqabka labada joor ba in la dib mariya madhab ibni maalig waaye saas cabdilxamiid muxidiin sidaasuu qabaa oo hadda muxaqiqa ninka la yaqaano macruufka ah oo maxamed muxidiin cabdilxamiid ninka la yidhaahdo oo sheekh masri ah wuxuu leeyahy ma aha nuxaadkii markii ay ibni maalik ay leeyihiin cibaaradiisa waa mushkila oo daahirkeeda waxay tusinaysaa hadday laqabki iyo kunyadii isimka ay wada kulmaan in laqabka markastaba in la dib mariya saasay tusin taasna looma jeedo e laqabka isimka keliya in laga dib mariya ay waajib tahay kunyada in laga dib mariya waajib ma aha marka cibaaradiisa waa laga ficnaanay saasay dad leeyihiin munuxaadkii hore o shuraaxda laakiin asiga wuxuu le ma aha madhabaaba saas qababo oo waxa weeyaan ida اjtamaca alaqabu maca alkunyati yajibu taakhiiru laqab kadalika ida اجtamaca اsmu maca laqb yajibu taakhiiru laqb marka saas haddii la qaato cibaarada saxiixay noqonaysa wa mahma yakun min amrin midka mashhuurka ahoo nuxaadka laga yaqaana agtooda waxa weeyaan isimka iyo laqabka hadday kulmaan laqabka waa la dibmarina zaydun zayn اlcaabidiina alaleeyahay zaydki oo isimkii ah waa la hormarinaa zayn اlcaabidiin laqabki waa la dibmarinaya cmr alfaaruq laleeyahay laa yajuuzu taqdiimu laqbi calى اsmi walaa taqulu alfaaruq cumar bn khataab ma dheysin taasaa mashhuur ah laakiin kunyada iyo laqabka faqadim ayahumaa shita midaad rabtaad hormarinaysaa oo waxaad dhihi kartaa zaydun anfu naaqa ama waxaad dhihi kartaa anfu naaqati zaydun oo waa dib mari kartaa sidaas ba iyay leeyihiin nuxaadka sida lagu yaqaano mashhuuriinta cinda naxwiyiin sidaas waa wa ataa caalamkii wuu yimiday isman xaal uu yahay wa kunyatan xaal uu yahay wa wa akhiran dibmari daa oo laqabka a ah dibmari in saxiba haduu la saaxibuu la kulma siwaahu asiga wixii kasoo haray ama siwaahu asiga wixii siwa ismi siwaahu siwa kunya inay noqotay ahayd markaas in sidaa la yidhaahdo laakiin siwaahu maa cadaahu haddii la yidhaahdo labadoodaba in laga dib mariyaa waajib noqonayso ayib eh, sidan kuu sheega w almuhim labadaas qowl baa ku jirta meesha midkay ahaataba wallahu aclam sida loo badan yahay waxaa weeyaan allaqabu walismu ayaa loo jeeda ayib waxaa ku xiga markaas wain yakuunaa mufradayni faadif xatma wailaa atbic aladii radif wain yakuunaa haddaa yihiin mufradayni laba mufrad ah faadif axadahumaa lilaakhari xatman wailaa atbic aladii radifa wain yakuunaa haddaa yihiin isimki iyo laqabki laqab iyo isima loo jeedaa haddaa yihiin mufradayni kuwa mufradayn ah oo aan la idaafaynin fa adif idaafay isu idaafay xatman wa ilaa haddaysan mufradayn ahayn atbic raacsii aladii radifa midka dambe midka hore raacsi waxaa loo jeedaa isimkii laqabka hadday kulmaan afar xaala midkoodu waa ima an yakuuna mufradayni aw murakabayni aw اlawalu murakab wاthaani mufrad aw اlawal mufrad wاthaani murakab afartaas ixtimaala imaan karto afartaas mid ka mid ah in laysu idaafeeyaa waajib ou leeyahay oo waa maxay waxa weeyaan laqabkii iyo waxaa kulmay isimkii labadani mufrad waaye mathala nin baa magaciisa saciid la yidhaha laqabkiisana kursi baa la yihahdaa qowsaar fiir saciid waa mufrad kursina waa mufrad marka waxaad leedahay waa isku idaafeynaya hada saciidu kursin wa raaytu aytu saciida kursin wa bi bisaciidi kursin aad leedahay laqabki ninkii qowsaarka saciid ahay aan maanta soo arkay baad leedahay qowsaar saciid aan soo arkay waa laysku idaafeeyey marka haadaa saciidu mubtada i khabar saciidu mudaaf kursin mudaaf u leeyah lannu saciidna mudaa waa mufrad kursina waa mufrad labadaas xaalo halkaas xaalo waxaa weya in laysku idaafeeyaa waajib ah midaas naftigeedu maxalu ijmaac ma ah oo dad badana waxay qabaan haddii laysku idaafeeyo waxay u ekaanaysaa idaafatu shay ilay idaafatu alismi aw idaafatu shay ilaa nafsihi liannahu kursigi waa isla ninkii saciidkina waa isla asigii marka waxay u ekaanaysaa shaygii oo laysku idaafeeyey sidaasay leeyihin oo kuufiyiinta waxay qabaan maye waxa weeyaan waa lays raacsiina haadaa saciidun kursun wa ra-aytu saciidan kursan wa marartu bisaciidin marka reer kuufiyiin waxay baneeyeen itbaac ma waajibinin laakiin iyagana basriyiinta waxay ku waafaqsan yihiin yajuuzu idaa kaana mufradayni alitbaacu wa yajuuzu alidaafatu kama qaala basriyun sidaasa ay leeyihin inta soo hartay marka ixtimaalaadka saddexda oo soo hartay waxa weyaan itbaaca waajib eh, ah laysku idaafayn karo ayib hadday labadooda isla ay murakabayn yihiin waxaa tiri cabdullaahi anfunaaqa fiiri isimka horo labu ka koobaya cabdu iyo allah kan hore murakabu noqday murakab waxaa la yidhaahdaa idaafi kii dambana murakaba anfu iyo annaaqa laba idana noqotay marka see laleeyahay waxa weeyaan itbaac waxaa leedahay hada cabdullaahi weeyaan anfu naaqati cabdullaahigii anfu naaqati ahay marka cabdu faacil hadii tira khabar haddaa tiraahda anfu waxaad leedahay markaas sifay noqonaysa taabic wa taabicnimadaas bayaan iyo bedel iyo wax badanaa soo galay wajaba alitbaacu marka lagu leeyahay wax badan oo tawaabicdu ay badan tahay oo macnaha waa laga bayaani karaa sifanimona waa lagu raacsiin karaa qadcina waa banaan tahay oo in laga gooyo oo marka hadaa tiraahdaa haadaa cabdullaahi weeyaan anfu naaqati weeyaan taas waxay noqona bedel haddaad bayaan ka rabtidna haadaa cabdullaahi waa anfu naaqati ahaa bayaanay noqonaysa haddaad tira haadaa cabdullaahi cabdullaahigii anfu naaqa haddaad tirahna sifay noqonaysa intaasoo dhan tawaabica laisku yihahdo albayaan wاlbadel waasifa kulahaa tawaabicay soo wada gelayaan qadcina waa banaan tahay qadci waa maxay inaad icraabti isku bedeshid waxaad tidhi haadaa cabdullaahi anfa naaqati inaad tidhah waa banaan tahay haadaa cabdullaahi mubtadai khabar ay noqdeen anfa naaqati acni anfa naaqati aan ujeedaa marka waxaa weyaan anfa mafcuulu bihi lificli maxduufin taqdiiruhu acni anfa naaqati ay noqona waxaa banaan in khabar mubtada looga dhigo oo tira raaytu cabdallaahi aan arkay anfu naaqati ina tira fiilkii hore waa kordhigan yahay raaytu cabdallaahi baan arkay anfu naaqati maxay noqona markaas raaytu cabdallaahi aan arkay huwa anfu naaqa oo anfudaas kan hore ma raacsana waad ka goysa oo waxaad leedahay anfu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru huwa sidii ay u yiraahdeen min xayثu اlicraab bismi اllaahi الraxmaan الraxiim bismi اllaahi الraxmaan الraxiim bismi اllaahi الraxmaan الraxiim min xayثu اlcarabiya waa banaan tahay qadci iyo itbaac iyo iyo bedel intaba waa ku banaan tahay ayib marka taas wuxuu ku leeyahay wa ilaa atbic saddexdii xaalaa soo gaarayso haday labada mufrad ahayn atbic aladii radifa atbic raacsii aladii radifa midka dambe midka hore raacsii kaasaa lagala jeeda ayib kaa waxa weeyaan markii ay laqab iyo isim ay kulmaan sida loo icraabayo wa minhu manquulu ka fadlin wa asad wa durtijaalin ka sucaada wa udad wa jumlaة wma bmazin rukiba dain bgayri wayhi tama ucriba wa minhu aclaamki calamkii waxaa kamid e manquulu mid lasoo raray mithaalkii ka fadlin wa asadaa kamid e wadur tijaalin mid lagu bilowdaa kamid e ka sucaada wa udad oo kale min aqsaami اlcalami waxaa kamid e anahu yanqasimu ayضa ilى manquuli wa murtajal ilaa manquuli wa murtajal marka manquul waxaa la yidhaahdaa macno la isticmaali jiray oo la adeegsan jiraa inta lasoo qaadaa magac dad loogaga dhigay musanifka noo mithaaliyey fadlin iyo asad oo kale fadli hadda dheeraad weeyaan dheeraad acطaanii fadla maalihi aad leedahay maalkiisa inta dheeraadka u iga siiye haadaa fadlu minka jazaaka allahu khayra fadli marka waa macna oo dheeraad tusinay inta lasoo qaada nin waxaa loo magacaabay fadliga lagu magacaabay fiiri fadli waxaaba kamid fadli ibni cabaas cabdullaahi ibni cabaas walaalkiisa oo ka weyn fadligaaba la yidhaahdaa marka muxuu noqday waa magac hadirtan waa magac laakiin manquulun min macaani ukhra meel kalaa laga keenay kaas waa qeyb waxaa lamida asad asad xayawaankaasaa loo yaqaana xayawaankaas muftariska ah yaa loo yaqaana inta lasoo qaaday asadkia nin waxaa loo bixiyay asad waa kaas xaafid ilasad aada maqli jirta asadadaaba la yidhaahdaaba marka magaca ninkan loo bixiyey waa magac lasoo isticmaalay oo wax kale loola jeedi jiray waa hal qeyb waay wa durtijaalin iyo mid macnaha bilaabasha u saaxib ah durtijaal waxaa waaye ninkan irtajal khudba hadii lagu yiraahdo khudba lasoo diyaariyey oon lasoo oo meel laga soo fiiriyey ama dadka laga soo guuriyey ma aha khataba irtijaalan macnaha waxa weeyaan meel buu yimid khudba noo akhriya layihi hori uu ka bilaabay wax kaloo ka horrey ma jirin irtijaalka saas waa wixii oo la bilaaba la yidhahda marka ka sucaada waa udad sucaada naag magaceed waaye magacaan sucaada dumar in loogu bilaaba ugu horeysa isticmaalkiisa ee wax kale looma isticmaali jirin wa udad nin magaciisa waay anaga hadda ma naqaana lana baxna laakiin carabtu way la bixi jirtay marka iska ogow waaye macnahaas calamka min aqsaami inuu kamid yahay magacyaalka la isticmaalo waa ka iimaan oo kale yaa kamid eh ani hadda cumar iimaana la yidhaahda aabbahay iimaana loogu magacaabay iimaan waa magac manquul ah waxaa laga keenay masdar aamana iimaanan aamana billaahi iimaanan ilaahay buu rumeeyey masdarka waa masdar masdarkii oo iimaanka ah qof loo bixiyey waa manquula laleeyahay inkastoo dad hadda dumar ay iimaan ku bixiyaan laakiin dadka ragga ku bixiyaa kaga dhow luqa ahaan markii la yidhaahdo liannahu iimaan waa mudakar lidaliil waxaad leedahay aliimaanu billaahi huwa maana aliimaanu billahi hiya lama yidhaahdo marka waa isim mudakara in mudakar loo isticmaalana asalka ayib marka waa aqsaamtiisa waa hadda macweynaweynu ku jira ma jiraan markaasuu wuxuu iri wa jumlatu wamaa bimazin rukiba daain bigayri wayhi tama ucriba hadana haddana waxa weyaan mara wuxuu soo qeybsamay isim iyo kunya iyo laqab marna manquul iyo murtajal haddana wuxuu u mufrad iyo jumlo ama mufrad iyo murakab oo u qeybsamaa wa jumlatun wa minhu usoo qadara tii horay ku cadfan tahay wa minhu waxaa kamida jumlatun hadana jumlo iyo wamaa a kamid rukiba bimasjin yani laysku dheehay rukiba laysu saaray bimasjin isku dheehid daa midkan murakabka ah in tama haduu ou dhammaystirmo bgayri weyhi weyhi waxaan ahayn hadduu ku dhamaystirmo ucriba waa la icraaba marka waxaa laleeyahay waxa weeyaan min aqsaami اlcalami inuu mufrad yahay inuu jumla inuu yahay inuu yahay murakab ayuu u qeybsamaa mfrad haduu yahay waatan aan soo sheegna cali mxamed cumar cuhmaan khaalid iyo wixii lamid a weeyaan waa mufrad jumla yuu noqon kara qufaba lagu magacaabay taabata sharan ninaaba magaciisa lagu yaqaano carabta kamid taabata sharan taabata sharan ficil wa faacil mafcuulu bihi waay ayadoo jumladaas ahba qof lagu magacaabay shaaba qarnaaha naagaa magaceeda la yidhaahda magaceeda saasaa la yidhaahda marka waxaa lagu magacaabaa kaas jumlo waay murakabka yaa saddex usii kala baxo ima an yakuuna murakab ama murakab waa soo wadagalayaan tarkiib isnaadi iyo tarkiib idaafi iyo tarkiib maxaan ku irahdaa masji saddexdaas ay u kala baxaan tarkiib isnaadi marka laleeyahay waa jumladii waa mada hadda aan sheegaynin qofkii jumla lagu magacaabay daraba zaydun anin lagu magacaabay muxamadu qaaimun a nin lagu magacaabay waxaa laleeyahay shamsullaahi aayatullaahi shamsulwaacidiin nin hadda wariyaho eeraan eh, eeraani ah intaas magaciisa intaasaa la yihahda afghaaniyiinta iyo haddaad aragti jumlo dhanaa ah, qof keligeed lagu magacaabaya aayatullaahi almujadidi marka haddii uu yahay eh, maxaan ku irahdaa tarkiib isnaadi haduu yahay mubtada iyo khabar ama ficil iyo faacil uu ka kooban yahay taabata sharan haddii lagu yidhaahdo jaa taabata sharan taabata sharan faacil marfuuc calaamatu rafcihi dama manaca min duhuurihaa xikaayat lxaal ala leeyahay taabata sharan ayb waa kaas waa markuu isnaad yahay tarkiibka markuu yahay tarkiib idaafi waa cabdulaahi cabduraxmaan musanifka midku sheegaaba kamid aba oo noo imaan doona cabdishamsi abi quxaafa tarkiib waxaa layihaha idaafi ah cabdulaahi cabdulaahi hadduu tarkiibka idaafiga yahay waxaa la craabaa qeybta horo jaaanii cabdulaahi ra cabdallaahi marartu bicabdillaahi marka kan hore cabdigaasaa craabta iskale allaahidana mudaafu ileyhi laga dhiga cabdi mudaaf waay haddii tarkiibka uu yahay tarkiib idaafi haddii magacyaalkan dhan oo u badan waa cabdiraxmaan cabdisalaam cabdullaahi cabdilbaari wahaakada ayib hadduu markaa tarkiibkii masji hadduu noqdo tarkiibka hadduu masji noqdo waxaa weeyaan sida musanifka sheegay imaa inay weeyhi ugu dambayso iyo inaysan ugu dambaynin labadaasaa la kala qaadaya tarkiibka masjiga ah sidii ibn hishaam eh, alansaari uu ku yiriyey oo ninka awduxulmasaalig iskale wuxuu leeyahay tarkiibka masjiga waxaa weeyaan kulu kalimatayni nuzilat thaaniyatuhumaa mansilata taai taaniihi mima qablaha tarkiibka masjiga ah midda dambo waa laba la isku dheexay waay hadda fiiri bacla baka baka meel weeyaan baclana waa zawjka asalkeeda ama sanamka watadaruuna baclan atacbuduuna may ahayd atadcuuna baclan watadaruuna axsan alkhaaliqiin atadcuuna baclan ina haada bacli shaykhan bacli marka bacli oo macno gooni lahay iyo bakaa laysku daray labadiiba markii lais raacsiiyey masji waa laisku dheehay masji hal kelimaa laga dhigay xadara iyo mowt xadara mowtun xadara mowt meelaa loo bixi waa magaalo yeman ka mid ah xadara oo imaasho iyo mowt oo dhimasho ahaydaa laisku daray hal magacaa laga dhigay xadara mowt magaale hadda magac u tahay macnihii hore waa manquul waa laga soo wareejiyay labadooda isla jira hal calam noqdeen marka see loo icraabaya qowlka ugu raajaxsan waxa weeyaan inay kamid yihiin alasmaa alati laa tansarif oo min alashyaa almaanica lisarfi waxaa kamid a ah alcalamiya w atarkiib marka waxaad leedahay haadaa bacla baku wa ra-aytu bacla baka wa marartu bibacla baka aada leedahay oo waxa weeyaan isimkii waxaad ula dhaqanaysaa kal ismi aladii laa yansarif laa yunawan walaa yujaru bilkasra waa goorma markii aanan lagu khatimin weyhi haddii weyhi lagu khatimo siiba weyhi iyo camara weyhi haddii la yidhaahdo waa mabni cala alqowl araajix mid kastaba qowlaa kusii dhex jira laakiin qowlka raajixa sidaas weeyaan markaasu wuxuu ku yiri wa minhu jumlatuna kamida iyo wa maabaa kamida rukiba bimasjin laysku saaray tarkiiba masjin daa midkan murakabka masiga ah in tama haduu dhammaystirmo bigayri weyhi haddii lagu dhamaystir uusan weyhi ugu dambaynin ucriba waa la icraaba icraaba alismi aladii laa yansarifu sidaasuu u jeedaa bimacnaa waxa weeyaan kaas waa qowl alraajix aladii calayhi اljumhuur kaasa ayaa loo badan yahay ayb marka maxaad leedahay hadhowti dambo marartu bibaclabaka magaaladii baclabakan soo maray magaalada baclabaka waxay ku taalaa eh, lubnaanay ku taalaa baclabaka la yidhaahdo marka marartu ficil wafaacil bibaclabaka hadaa albaaw xarfu jar baclabaka majruur bilbaaw calaamatu jari fatxa daahir niyaabatan can kasra liannahu ismu llah yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu waatarkiib lmasji saasaad leedahay waana imaan doontaa في eh, baabi الاسم الذي lاa ينصرف yay ku imaan doontaa طaيب marka يعني midaas hadeertaan ayadaasa raaجixa تarkiibka hadii uu yahay تarkiib masjiأa an يucaamala بmucaamalaة الاسم الذي lاa ينصرف hadii eh, u masji yahay oo siibaweyhi iyo camaraweyhi siiba meel waaye weyhina waxaa tufaax iyo carafteeda wax saas ah la dhehi jira laba shey iskaga kooban yihiin marka haddii labadaas ay yihiin oo weyhi lagu khatimo mabni baad ka dhigaysaa oo jaaa siiba weyhi ra siiba weyhi marartu bisiiba weyhi saddexdii xaalaba mabni waa ismi khilaafay mabni waxaa lyah luzuumu aakhiri kalima xaala waaxida oo cawaamisha soo gasha kuma taahurto marka siiba weyhi faacil mabniyun cala alkasri maxali rafcin saasaad hadhow tilaadahay qowlkaas waxa weeyaan waa qowlka ugu raajaxsan ee ay qaateen dadkii macnaha jumhuuru naxwiyiina qowlkaasay qaateen laakiin macnaha mas'alada aqwaal kale ku jirto oo dhehayso bacla baka iyo xadara mowta qor waa la binayna ay leeyihiin qola waxaa weeyaan ma ahane waxaa weeyaan sidii aan sheegnay baa loo icraabay bay leeyihiin wa gayruhum ayda yaquuluuna gayra dalika ayb marka wuxuu iri washaaca fi aclaami du lidaafa ka cabdi shamsi wa abi quxaafa washaaca waxaa faafay fi laclaami calamyaalka gudaheedu dulidaafati calamka la idaafeeyo yaa ku dhex faaftay ka cabdi shamsin iyo wa abi quxaafa oo kale waay fiir hadda cabdi shamsin jaaanii cabdu shamsin raaytu cabda shamsin maratu bicabdi shamsin ma banaano in hadda magacaas lala baxo laakiin luqada dadkii ku hadli jiray qabla islaam cabdishamsin iyo cabdilcuza iyo waxaasoo dhan way la bixi jireen cabdishamsin marka waxa weeyaan waa idaafa cabdullaahi cabdiraxmaan cabdicali eh, cabdisamad kulli wa wa waa mudaaf waay wa abi quxaafa kunyadi naftigeeda waa mudaaf haddaad tiraahdeed midkooda horaa la ecraab ah jaaanii abuu quxaafa raaytu abaa quxaafata marartu biabii quxaafa abi hadaad badgelisid waxay noqonaya asmaa lkhamsa liannahu waxaa weyaan shuruudii oo dhan bay oofsatay haddii cabdishamsin cabdullaahi haddii la yidhaahdo kan horaa ayaa iyagana la ciraabay waa waa waa waadixoo lawada yaqaano waay ayib wwadacuu libacdi اlajnaasi calm kacalm اlashkhaasi lafda wahwa cam min daka umu ceryaطi lilcaqrabi whakada thucaalaة lithaclabi wa mithluhu baraة lilmabara kada fajaari calamu lilfajara intana wuxuu kaaga sheega hadana yani calamkii qeybyaalkiisi qeyb kamid ah hadana inta kaaga sii sheegaya waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu magacaaba calam اljinsi horta abyaada aan ku laqbeeyo sidaa macnaha ugu soo laabto wa wadacuu waxay dejiyeen calaman calamay dejiyeen libacdi اlajnaasi jinsiyaasha qaarkeed calamay u dejiyeen calamkaasoo ka calami اlashkhaasi ashkhaasta calamkooda lamid eh lafdan kala mid eh wahwa min xayثu lmacnaani acam waa ka caamsan yahay min daaka waxaa kamid eh umu ceryatin a kamida oo lilcaqrabi lagu magacaabo dibqa looca baal keliya ama ama haraan waxaa tireeba ku magacaaw uma loo yaqaana wa haakadaa thucaalatu thucaalatun a ka mid e iyadana oo lamid eh oo lagu magacaabo wa mithluhu baratun a lamid a eh iyadane oo lilmabara samafalki laga keenay kadaa fajaari a lamid e eh calamun wa huwa calamu lilfajara dadka xunxun fajaari yaa la yidhaahda runtii calamuljinsi waxa weeyaan waa dhib badan yahay laakiin wuxuu musanifka kugu soo gaabiyey biikhtisaar shadiid calamuljinsi haddaad fahamtid aada rabtid inaad fahamtid min xayثu tacaamul lafdi ka calam اlashkhaas oo sidii calamka isimka calamka al ayna u galaynin maxaan ku irahdaa lagana xaalayn karo haddii sifo kale ay u kulantana maalynsarif uu noqon karo yo calamljinsi calamshasi meeshaas uu kala mid yahay ayib min xayثu nakirana nakiradana wuxuu kala mid yahay waxa weeyaan shuyuucuhu fi jinsihi oo waxa weya hal shay oo gooni ah sidii carabkii aan ulahayn maa udliqa ou maa yucayinu musamaahu calaa mutlaqan aan lahayn ma hal gaar kuma aha haddaa tiraa usaamatu oo ismu lilasad ah hal magac oo asad asad magac waa loo bixi karaa gooni ah haddaad rabtid waxaad dhihi kartaa magacied rabtaad u bixi kartaa laakiin usaama lafdigan ah, likuli asad baa lagu magacaabaya marka fiiri nakirada wuxuu kala mid yahay sidii hadda asadka likuli asad looga magacaabay bay usaama likuli asad u yahay haddana asadkii oo kaa maqan laguma idlaaqeen lamaa yakuunu amaamaka nin asad kastoo ku yimaado usaama lagu magacaabay markuu kaa maqan yahayna asad oo dhan usaama lama wada yiraahdo hal qeyb waa markii laga sheekaynaya asadka qofka bani aadamka ilaahay qudro wuxuu siiyey markii shay lagaaga sheekeynay daakiradaada soo kusoo xaadirsanaysaa sidii sheekadaas aad u fahamteed hadda fiir haddii liilaa maroodi ha laga sheekeeyo qofka looga hadla isla markii maroodiga hortiisa soo dhigana miraayadiisa marka waxaa laleeyahay usaama magac waxay u tahay markii in asad laga sheekeeye la rabo suurada aad soo xaadirnaysa usaamaa la yidhahdaa kow haddii ayi asadin amaamaka hadduu yimaadana asad usama waa lagu magacaabi karaa laakiin kulu asadin fii xaali giyaabihi wa wujuudihi usaama lama yihahdo nooc taas waay atacaamul bihadihi lafda alusaama alusaama lama dhahayo oo sidii aan oon loo lahayn alkhaalid sidaan loo lahayn oo alcalamka lama geliyo usaama al lama gelinayo haddii calam ay tahay taa u taaniithna ay gasho mamnuuc min asarfi lilcalamiy wa taa i taaniitha laleeyahay labo xaalana waa ka imaan kartaa oo waxaa calamka lou yaqaana jaaa zaydun daaxikan aada leedahay sidanoo kale jaaa aw qaabalanii usaamatu muftarisan aada leedahay ayadana xaalaad ka dhigi karta liannahu nakira wax laga maxaada jaaanii rajulun daaxikan lama ogoli karo lama ogolaan karo liannahu rajul oo nakira ah wax laga maxaalayn kara nakira sifay leedahay xaalo ma laha macrifana xaalay leedahay marka fiiri usaamadan oo calamuljinsi lagu leeyahay waxay kala mid tahay calami shaksi min xayثu tacaamul lafdi sidaasay kala mid tahay ayib oo waxaad dhihi kartaa markaas usaamatu ajra'u min hucaalata yani jinsiga oo asadka ah wuu kageesinimo badan yahay jinsiga duwacada ah marka calam jinsi waay jinsi wuxuu ku yahay liannahu shaayic fii jinsihi kulihi ayib marka haadaa usaamatu muqbilan aad leedahay libaaxiya isoo aaday asoo isoo qaabilay aad leedahay muqbilan waa laga xaalaynaya calaa kuli xaal ismu calamu ljinsi ka calami الshakhصi fi tacaamul اlafdi wa huwa min xayثu اlmacnaa kan nakira fii shuyuucihi jinsihi intaas unbaad ku soo dhoweyn kartaa liannahu sababta keenaysa inuu ghariib yahayna waxa weeyaan isticmaalkiisaa yar markaasuu iri wawadacuu way dejiyeen calam hada lugatu rabiica buu isticmaalay musanifka waxay ahayd calamaa in la yidhaahdo laakiin wuxuu u isticmaalay waa banaan tahay alwuquuf cala almunawani bisukuun way banaan tahay wawadacuu way dejiyeen ay calaman calam ay dejiyeen libacdi اlajnaas jinsi oo guud iyay waxay u dejiyeen calam oo ka calami ashkhaasi ashkhaasta calamkeedoo kale lafdan kala mid ah xagga lafdiga al lama gelinaayo maalayansarif ou noqonaa haddii cilo kale lagala helo kadalika xaal in laga keeno oo la xaaleeyaa banaan intaasuu kala mid yahay wahwa calamul jinsigane camu acamu min calami shaksi wuu ka caamsan yahayo liannahu shaa'icun fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar mid la gaar a ah male hadda usaama haddaad tiraahdid libaax gooni male jamiici alusuuda iska wada leh laakiin usuud oo dhan aydan laguma idlaaqin markuu kaa hor yimaado iyo markii daakiradaada aad soo xaadiri sidaa usaama lagu magacaabaya intaasaad ku soo dhoweynaysaa keliya markaasuu ri min daaka waxaa kamida uma ciryatin lilcaqrabi haraanka ama dibgodka waxaa la yidhaahdaa umu ciryad umu ciryad waa markay kaasoo hor muuqato iyo markaad rabtid inaad ka hadashid sidaad soo xaadirsanaysid wahaakadaa thucaalatu thucaalana waa lamid lithaclabi markii macnaha ismu jinsi ismu calama jinsi bay u tahay wa mithluhu waxaa lamida eh, baratun baarinimadii oo lilmabara laga keenay mabara waxa weeyaan waa khayr oo dhanaa ah loo jeedaa baradanna waxaa loo jeedaa waa ismu oo calamuljinsi ah mabarada anwaacdeedoo dhan magaca soo aruurinaya bara weeyaan maca daalika bara markii laga hadlayo unbaa loogu idlaaqi karaa laakiin ma aha sidii mabara oo kale ay jamiic alkhayr oo dhan u jamcinaysay fii xaali eh, alxadiid canha wa xaali sukuut ma u jamcin karto wa haakada fajaari calamun lilfajara kadaa waxaa lamida fajaari calamun wa huwa calamun lilfajara dadkii xunxun buu u yahay fajara ulaaika hum lkafaratu lfajara fajara jamc waay jamcu faajirin fajara laakiin fajaari markii la yiraahdo waxa weeyaan xumaan oo dhan ay magac u tahay xumaan oo dhanoo laysku soo aruuriyay magac u tahay sidii qabiilkan oo markee qaran reer qabiil oo dhan magac ugu noqday laakiin kulligood hal markuuda mashamlinaysa mid miday macnaha ay ugu rumoobaysaa waa iska lafdi runtii aad u adag weeyaan marka waxaa laleeyahay caalamul jinsigaas wuxuu ku badan yahay xayawaanaadka muftariska ah sidii macnaha sibaacdi xasharaadka usaama oo libaaxi ah oo dunwacdi ah abujacda oo dhurweygi ah umaceryad oo caqrab ah waxaasaa loo isticmaalaa ayib waxaa loo isticmaala oo kale macaanidii hadirtaan fajaara iyo bara iyo macaaniya loo isticmaalaa macaanidaasoo dhan waxaa calam u ah fajaari xumaan oo dhan wanaag oo dhanna bara ayaa magac u ah waxaa leeya tasbiix oo dhanne subxaan ayaa magac u ah waa calamuljinsi waa yasaar aa la isticmaalaa oo lilmaysara fududaydta ah almuhim waxaa weeyaan shaygii oo awal caam ka ahay a magac ou soo hoos kale loo sameeyey calamuljinsiga intaasun baa lagu soo dhoweyn karaa wallahu aclam w salى اllahu wslama calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin